رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ku dhex jirnaa weli kitaabkii abishujaaca waxaan ka soo baxnay qaybihii jinaayaadka iyo dembiyada faslun fi diyati diyadii ayaan gelaynaa diyo kala qaadashada waddiyatu diyadu calaa darbayni laba qeyb bay noqotaa laba darba ama laba nooc waaye mukhalladatin tu la adkeeyey iwa mukhafafatin tu la khafiifiyey diyadana mid waxaa lagu magacaabay muqallada ahoo waa diya laojiyo la adkeeyey waa mad mukhafafo la khafiifiyey falmuladatu midda la kaneeyey atun boqol geela boqah waaye thuuna jadacatun waa jadaco waa kuwa markaa cilka jabsadayo waxay ka baxeen ayagana da-dii afaraad shanaad bay galeen iyo wa arbacuuna afartan khalifatan khaliifo ahoo qaalmo uur uur qaaday ah fii butuunihaa caloolahooda awlaaduhaa awlaadooda ay ku sugan yihiin way riman yihiin marka waa soddon iyo soddon iyo afartan iyo afartan diyada muqallado ah way taha qofka kibirka markaa wax u dilo iyo diyada waa lagu adkaynayaa waa la xoojinayaa geela waa la kala qiimo badinayaa boqol geelo intuu iska soo qabto meesha uu keeno ma aha mi-atun waa boqol oo min alibili geel ah halaahuuna xiqa soddon waa xiqoo waa qaalmo sanadkii afaraad galayoo tii saddexaad bay hadda dhammaysteen waxay mutaysteenee xiqa u ah in la abaahiyo amase ay rimaan wa halaahuuna soddonna jadacatan jadaca la yidhaahdaa afaraad bay ka baxeen ayagana oo waxay galeen da-dii shanaad ayay markaa galeen wa arbacuuna afartanna khalifatan waa khallifo oo fii butuunihaa caloolahooda yaa awlaaduhaa awlaadooda ku sugan waa diyada la adkeeyey waalmukhafafatu tan la khafiifiyey khafiifka ahna miatun min alibili waa boqol geel cishiruuna labaatan xiqatun xiqatan waa xiqo afar bay galeen labaatan kale jadacatan waa jadaco shan bay galeen wa cishiruuna labaatan kale binta labuunin waa caanooley nirigteeda waa canugteeda ama waa binta labuunin mid eh, eh, caanooley ah oo irmaan ibnaya caanooley ibnigeeda waa lab macnaha wa cishruuna labaatan kalena binta makhaadin binta makhaad makhaad waa midda uurka eh, uurka leh macnaa uurkeeda waxbaa ku jira bintideeda ama nirigta markaa joogta ah. fa in cudimat haddii la waayo aliblu geela geeli waa la waayey intuqila waxaa loo guurayaa ilaa qiimatihaa qiimadeeda meequu joogaa awrka binta maqaado meeqay joogtaa xiqa meeqay joogtaa qiimaa loo guurayaa marka oo lacag ahaan yaa geeli la qiimaynayaa qiila waxaa kaloo idhaahdaa yuntaqalu waxaa loo guurayaa ilaa alfi diinaarin kun diinaar ow amase ithnay cashara laba iyo toban alf oo kun laba iyo toban kun oo dirham ah lacagta dirhamka hadday noqotona iyo toban kun diinaarka hadduu noqdo dahabka ahna kun diinaar waayo halkii diinaar waa laba iyo toban dirham waaye saasaa markaa loo qiyaasayaayo laba mid buu leeyahay ama geeli baa qiimihiisa inta la fiiriyo yaa loo qiimeynayaa qofkoo lacag ahaan baa loo siinayaa fain cudimat اlibil geela haddii la waayo intuqila waxaa loo guurayaa ilaa qiimatihaa qiimadeedaa loo guuraya wa qiila yuntaqalu ilaa alfi diinaar kun diinaar ow amase haddii lacagta diinaar la bixinayo haddii dirham uu yahayna ow inay cashara alf waa laba iyo toban kun oo dirham ah wain gullidat haddii la adkeeyey oo la adkeeyey oo la adkeeyo ziida waxaa lagu kordhinayaa calayha korkeeda athuluthu thuluth lacagta ama geela ku ahaadaba thuluth baa lagu siyaadinayaa oo meeshii la alfi diinaar ahayd alfi diinaar thuluth baa lagu darayaa saddex meelood meel aw ithnay cashara alfin labaiyo toban hadduu yahay dirhamna thuluth baa markaa lagu kordhinayaa thuluth ayaa lagu darayaa geela boqol buu ahaa ulu baa lagu darayaa waa saddex iyo soddon xabo ayaa markaa lagu ziyaadinayaa watualladu wa tughalladu waa la adkeeyaa diyat lkhata'i qofka khata ah si lama filaan wax u dilaa kan diyada lagu adkeeyey waa midka kibirka wax u dilaa mukhafafadana waa midka kama a wax u dilaa laakiin qofkii kama i lama filaan wax u dilaa waa la adkaynayaa fii alaaati mawaadica saddex meelood haduu wax ku dilo qofkan khata'a ku dilay hadii ninkii xaram nin dhul aan xaram ahayn wax ku dilo isku dembi ma aha waayo xaramka sida xasanaadkiisa loo laalaabo yo qofka sayi-aadkiisa loogu laalaabaa idaa qatala haduu dilo qofku fi lxarami xaramku wax ku dilo aw amase fi lashhuri alxurumi bilaha xurmada leh waa meeqa bilaa xurmada leh meeqa waa bilaa xurmada leh adkumagogoaya insha allah beri aada uga shaqaynayna insha allah iska dulqaata intii rooroobkii iyo waxaasaana haday marka bilaa xurmada leh waa afar waa waa afar bilood aa mutawaliyaad soomaa saddex way xiriiraan waa dulqicda dulxaj iyo muxaram saddexdaa way xiriiraan bisha kalena waa bisha la yidhaahda rajab maxay udhexaysaa bayna jamaadaya wa shacbaan shacbaan iyo labada jamaad bay dhexdoodu taalaa bisha noocaas ahna waa bilaa xurmada lahay markaa kamid tahay rajab bayna jamaadaya washacbaan waa labada jamaad iyo shacbaan waa bisha soomaalida gobolka mid ay ah dhahaan he oo cismaanka sooma cismaan ah, marka yaala madiina yaala bal dhihi jirna taas waay marka bisha cismaan eh, oo oh, cismaanka ay dhahaan dadka waa bisha u dhaxaysa labada waa jamaad alawal iyo aakhir rajab baa ku xigta maxaa kusii xiga shacbaan marka labada jamaad iyo shacbaan ayay markaa u dhaxaysaa ninkii bilaha wax ku dilana waa muqallada waa la adkaynaya aw amase qatala dila daa raximin mid raxim u saaxiib ah qaraabo maxramin haddana u dhow oo maxram markaa u ah qofka noocaas asagana dilkiisa waa la xoojinayaa oo lasii adkaynayaa macnaha waa la adkaynayaa wadiyat lmar'ati naagta diyadeeda gabadha diyadeeda alaa nisfi min diyati rajul nuskeed waaye ninka meeqaan soo tilmaanay boqol neef soo maaha meeqay noqonaysaa gabadha ayada haddii ninku uu yahay boqol gabadha konton bay noqonaysaa wadiyat lmarati mar'ada diyadeeda cala nisfi waa nus dushii oo min diyati rajuli ninka diyadiisa ah wadiyat lyahuudiyi waniyi yahuudiga iyo nasraaniga diyadooduna huluthu diyati lmuslimi waa qofka muslimka diyadiisa nuskeeda waay aan dhehe thuluth dheh waa ulukiisa thuluthu diyat lmuslimi qofka muslimka diyadiisa ulukeeda waay qofka muslimka ah diyada intuu qaadan laha saddex marka loo dhigo qofka muslimka diyadeeda thuluthkiisii waay macnaha oo qofka muslimka diyadiisa marka toban loo dhigo ayaa thuluth laga dhigaa marka saddex meelood markaasaa laba laba laysku raaciyaa thuluthaa waa sidaa waa qofka majuusiga ah ee dabcaabudka ah wa tukamalu waa laamilaa diyatu nafsi oo waxay kaamil ku noqotaa nafsada diyadeeda fil yadayni labada gacmood macnaha watukamalu diyatu nafsi nafsadda diyadeeda waxaa ku kaamil noqda filyadayni labada gacmood oo muxuu ula jeedaa labada gacmood haddii qofka laga gooyo diyo kaamil uu leeyahay nafsadda diyadeeda kaamil ah ayaa la siinayaa warijilayni iyo labada lugood labada lugood qofka laga gooyena diyo kaamil buu leeyahay walanfi sank labada dhagood walcaynayni labada indhood waljufuuni alarbacati jufuunta waa baalasha afarta ah ayaduna waa diyo kaamil ah jufuunta waxaa loola jeedaa waa baalasha indhaha afartooda meel waxaa jirta dhow isku qabsama isku qabato qofku markuu hurdo qabto mar alaal markuu rabo inuu shay uusan arkin uu ka indhalaabto dabayl ay timaado shay baalal ahoo indhaha daboolaa jira ishaanna kor iyo hoos bay ku leedahay ishaanna kor iyo hoos bay ku leedahay indhihii bannaankay yaalaan jufuuntiiba qofkii la gooyey afarta ahaa diyo kaamil buu qaadanaya isagana wallisaani carabka qadcu lisaan carabka goyntiisa qofkii qof carabka ka jara oo ka gooya diyo kaamil wa washafatayni labada bushimood ama labada faruurood waa diyo kaamil ah wa dahaabi alkalaami iyo hadalka tegitaankiisa qofkan hadalkii baa ka tegsiisay bud intaad soo qaata madaxa ku dhufatay ma dhimanin laakiin hadal mana qofkii hadalkiibuu gabay hadalkii ayuu gabayoo wixii aad ku nabaraysay ood ku nabaraysood ku dhufatay yaa ayaa mataqaanaa hadalkii la tegay shib qofkii uu hadlaayey diyo kaamil ah waay wa dahaabi albasari iyo aragga tegitaankiisa waa labo labada indhood horaan usoo tilmaanay hadda indhihii way yaalaan laakiin araggii baa tegey dharbaaxa la yaqaan intaad ku dhufatay yaa indhihii dam yiri indhihii way ku yaalaan ninkii oo lagama goynin laakiin arag ma laha waa diyo kaamila ayadana waa boqol halaad wa dahaabi samci maqalka tegitaankiisa tii hore maxay ahayd aragga tegitaankiisii iyo hadalka tegitaankiisii haddana maqalkii baa tegey qofkii waxbaad ku dhufatay waad nabaraysay dhegihii baa zam yiri wax uu maqlahayo malaha waa diyo kaamil ah wa dahaabi shami urinta sham catar miski wax kasta wax usoo carfay ma laha waa naba siisay yuusaa ku noqday wax usoo carfaya qofkii malaha laha hilibkii ma ka gubtay ma dabkuu saaran yahay ma soo carfaya ma oga shaahi waxaa lagu daray waxaa lagu daray mxuu ahaa kii qarfaha iyo heylkii iyo jooskii iyo dhagayarihii iyo wixii oo dhan wax muusan carfaayaba shanmijiga waa xubinka taranka xubinka taranka maydhe asagana waa diyo kaamil ah asoo la dila bay tahay wadakari dakarka waa lamid asagana waa meesha raggu ay ka kaadiyaan amase xubinka tarankana waa la yidhaahdaa wal um, wal unthayayni xiniyood laba xiniyood baa ruf laga siiyey islaan ma maqli jir maali saas samaysay soo sheeko dad baan ka maqli jiray intay soo qabato midi waxay leedahay kan laysku haysto kalle ma aho yaaba la wadaaginba sidiisoo dhan waa caqli xumo caqliga meesha hadduu uu gaaro ugu hooseysa liidataa dhibkeedu markaa leeyahay marka wاdakri e, e, waa dakerka waa xubinka taranka ee ragga wاlunhayayni waa labada xiniyood raayahana waa la yihaahdaa wa fi lmuudixati tii la cadeeyey cadaysadii waa inta qofka nabar nabar la gaarsiiyo lafta cadaanteedu ay soo baxdo iyo wasinni iligta khamsu min alibili wa shan halaad iligta qofka laga rido waa shan geel iligku waa isku mid ilkaha waa isku mid ama goos ha ahaado ama ilig caadi ha ahaato waa khamsu min alibili faraha markuu rasuulku tilmaamayay faryarada iyo suulka intuu saa u kala qaaday buu yidhi haadihi wa haadihi sawaa tan iyo tan waa isku mid way saman yihiin wa fii kulli cudubin xubin walba laa manfacata fiihi aan waxtar lahayn xukuumatun xukuumadaa loo celinayaa xaakimkaa xukumaya xukuumatun waaye mid la xukumayo xaakimkaa go-aanka gaaraya waa xubin walboo aan waxtar lahayn matal gacantan ninka ku tiila shalal bay ahayd qiimatu waa qiimey waa in joogo adoon baa la dilay ninkii lahaa maxaa la siinaya oo mag ahoo diyo ah waa asaga qiimihiisa addoonka qiimihiisa inta uu yahay wadiyatuljaniini janiinka ama jiniinka waa uurku jirka ilmo caloosha ku jiroon weli dhalanin diyadooda alxuri ee xorta ah hooyi aabba xor ah ayaa dhaleen ama calooshuu ugu jiraa oo aan addoomo ahayn janiinka diyadiisa quratu waa ura uradu maa maxay cabdun waa adoon aw amatun ama adoomad wiil ama gabar adoon ah ama adoomad ah ayaa lagu lagu ayaa ilmaha ama uurku jirka ah wadiyat ljaniin uurku iyo niinka diyadiisa almamluuki ee adoonkee lahantay cashru waa cushru dheh toban meelood meel qiimati ummihi hooyadii qiimaheeda hooyadii qiimaheeda intii lagu cadamay hooyo addoona ay tahay canuga caloosha ugu jira hooyada qiimaheeda cushurkiisa waayo asagana waa toban marka loo dhigo qayb ka mid ah qayb ka mid ah saasaa loogu diyeynayaa faslon waa doodii casaamadii iyo doodii ayuu haddana tilmaamayaa qasaamaa la yidhaahdaa waa xukun axkaamta ka mid ah waida khtarana hadduu la xiriirsamo bidacwa dami dhiig sheegashadii qofaa yiri qofkaana layga dilay hadduu la xiriiro lun calaamad yaqacu dhici karta bihi calaamada fi nafsi nafsadda macquul ay ku noqon karto sidqulmudaci kan wax sheeganaya runtiisa xalafa waxaa dhaaranaya almudaci ka wax sheeganaya wuxuu ku dhaaranayaa khamsiina yamiinan konton dhaarood wastaxaqa wuxuu mutaysanayaa addiyata diidii qofkaa la dilay asaa qaadanaya wa in lam yakun hadduusan ahayn hunaaka meeshaa lowthun wax calaamad ah naftana ay ku dhici kartay aamini kaaan dhehe markhaati xukunkii horaa lagu noqonayaa matel wuxuu ula jeedaa waida اqtarana bidacwa dami qof baa dhiig sheegtay markaasaa wuxuu yiri qofkan baa layga dilay hadalkaas uu yiri waxaa la xiriira lawthun calaamad calaamad baa la xiriirtaa qof baa markhaati kacay ama caruur arkaysay baa waxay dhaheen anagaa u jeednay ninkaa in la dilahayay caruurtu markhaati ma gasho waa inuu qofku qaangaar noqdo laakiin calaamad iyo aathaar baa soo baxday lowth yaqacu bihi fi nafsi nafsadda ay ku dhici karto ay aamini karto oo ay u malayn karto sidqa almudaci ka wax sheeganaya runtiis inay tahay mudacigu waa dhaaranaya marka muxuu isla helay sheegasho iyo calaamad calaamadaasi yaysan noqonin mid xaqiiqdii tilmaami karta waayo haddii markhaati la helo maxaa loo baahnaa wa ashhiduu dhaway cadlin laba cadaalad u saaxiib ah markaa in qofkaa la dilay way caddaan lahayd meeshii laba markhaati laga rabay yo hal markhaati la helay hal markhaatina macquul ma aho labaa loo baahnaa ninkan wixii uu sheegtay waxaa calaamad u noqon karta yaansan balla ansixinine hal qofood oo sheegay oo markhaati ku furay hadalkaa iyo calaamad baa la yidhaahdaa kaasaa nafsada ku dhici kara oo la dhihi karaa allele amay runtiis tahay sidqulmudaci mudaciga iyo wax sheeganaya runtiisa xalafa wuu dhaaranayaa muxuu isla helay sheegasho iyo lowth calaamad almudaci mudaciga wuxuu ku dhaaranayaa khamsiina yamiinan konton dhaarood konton dhaar markuu dhaarto wastaxaqa diya diyadii buu mutaysanaya marka aldii wax lagu sheegtay diyadii bay bixinayaan wa in lam yakun hunaaka lawthun calaamad haddii la waayo waa sheegashadiisa keliya waxaa loo noqonayaa xadiidkii nebiga uu yiri haddii qof kasta layska siin lahaa wuxuu sheegto dad dadka iyo naf iyo dhiigooda shaqo ka dhigan lahaa kan leh kan waa layga dilay ka aabbahay buu dilay laakiin dhaarta waxaa laga rabaa qofka wax inkiraaya markhaatigana waxaa laga rabaa qof wax sheeganaya xukunkaasaa loo noqonayaa haddii lowth la waayo falyamiinu dhaartu cala almudaca calayhi cala almudaaci korkiisii ahaanaysaa mudaca calayhi keenso la timaado oo la dhaariyo waa la iskugu dari karaa dhaar iyo iyo waxee kadibna la dhaho sheeg gormay iibsatay maxay ku iibsatay say u iibsatay markhaati aan fura keliya ma aha adiga dhinac in lagu bixiya idan dhinac loo bixina adiga meeqaa ku iibsatay dahabka waxaan ku iibsaday shan kun markhaatigaa leeyahy meeqay ku iibsatay saddex kun iyo shan boqolir waa jabaya markhaatigaa soo maa bax baa la leeyahy sidaa darteed haddii markaati la helo oo markaati kaysto asaa iska leh hadduu waayo kii wax sheeganayey oo lagu sheeganayey yaa dhaaranaya hadduu dhaho anima dhaaranaaye wixii waa laga qaadayaa hadduu dhaartana waa la siinayaa xataa dee beentiis tahay ilah baa loo celinaya subxaana wa tacaala wa cala alqaatili qaatilka cala alqaatili qaatilka dushiisa qaatili nafsi qofka naf dila dushiisa waxaa ah naftii almuxaramati laxarmay la sharfay kafaaratu cidqu raqabatin kafaaratu cidqu raqaba dilitaankii uu dilay waa khata ah lama filaan maxaa intaa loo raacsiinayaa diyadii iyo kafaaratu cidqu raqaba addoon xoraynteed ama qoor xoraynteeda mu'minatin oo mu'minad ah saliimatin ka nabad gashay min alcuyuubi ceebo oo dhan ceebahaasoo almudirati wax dhiba ayaa laga rabaa addoon luka go-san iyo addoon asoo dhan naafo ahoo garguuranaayo iyo maya waa addoon mu'minad ah saliimatin saliimad ah min alcuyuubi mudirati ceebaha mudiriga ahee wax dhiba ama dhibaatada qofka u keena saliimka ah fain lam yajid hadduusan helinna siyaam taabicayni tataabicayr ah maanto kale lacagtii buu lixdan maalmood oo hadday ka fakauba markaa ka bilaabayaa kitaab alxuduudi baanu qaadan doonaa laakiin caawa meesha inoo joogto wabilaahi towfiiq wallahu aclam